أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka sagaal iyo soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله الدعاء قبل السلام وأنواعه دعاء سلامة كهر لدعيسته وإنتان صلاة لغا السلام النقصان كهر لدعيسته وأنواعه النوعيال كذا دعاء النوعيال wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yadcuu fii salaatih mid ku ducaysta salaadiisa gudaheeda mid ku ducaysta buu ahaa biadciyatin mutanawica wuxuu ku ducaysan jiray ducooyin kala duwan taaratan bi hada wa taaratan bi hada mar wuxuu ku ducaysan jiray ducadaas marna wuxuu ku ducaysan jiray ducadaas bimacnaa wuxuu tilmaamayaa ducooyin kala duwan oo ducooyinka uu soo aroorin doono sheikhu markaa ay ka mid yihiin ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam marba mid ku ducaysan jiray wa aqara waa taqriiriyo waa sugay adciyatan ukhraa ducooyin kalena waa taqriiriyey oo saxaabadu intay ducooyinka qaarkood ku ducaysteenna waa u taqriiriyo waa u sugay wa amara waa amray nebigu sala allahu aleyh wasalam almusalliya ka tukanaya wuxuu amray an yatakhayara inuu doorto minhaa ducooyinka ka doorto maa shaaa kuu doono inuu doorto uu doorto ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray uma lyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayh waataa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam uma lyatakhayar dabeed ha doorto min adducaa'i acjabahu ilayh ducada ta uu ugu jecel yahay ha doorto bimacnaa u cajab gelinaysa ee bimacnaa u wanaajisanayo ha doorto xadiiskaana waa soo maray bukhaari iyo muslim baana soo wariyey sheikhu wuxuu yidhi wa kaana sala allahu alay waslm yadcuu fii salaatihi waxaan u nidhi oo aan u odhan waayey fii tashahudihi waxaan sidaa u idhi buu ihi wainamaa lam naqul fii tashahudihi lianna nasa haakada fii salaatihi yacni nasku sidaasuu ugu soo arooray inuu salaaddiisa ku ducaysan jiray hayra muqayadin bitashahudi aw hayrih iyadoo aanu ku qaydnayn ataxiyaadsi iyo xilli kale toonna aan ku qaydnayn wahuwa yashmalu wuxuu camimayaa oo wada gaadhayaa kulla mawdicin saalixin lidducaa meel kasta oo duca ku habboon kaasujuudi waaatashahudi sida sujuudda iyo atixiyaadsiga waqad warada alamru biadducaa'i fiihima kama sabaqa waana soo arooray amarka duco la amrayo labada goorba oo marka la sujuudsan yahay iyo marka la atixiyaadsanaya mid walba ducada in la ducaysto waa layna amray marka xilliga la ducaystaa ma ah oo keliya qabla salaamka ee bimacnaa mawduucyo kala duwan oo salaadda ka mid a ah ayaa la ducaystaa laakiin wuxuu sheikhu u baabaystay hadda ducooyinka salaamta ka hor soo arooray uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayhi xadiiska tilmaamaya bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen ducada waxaa laga tilmaamayaa ducada ma'suurka ah oo min adducaa'i waxaa looga jeeda asha cahdiye ah waxaa laga tilmaamayaa ay min adducaa'i alma'huur waa duca machuuda oo ma'huura marka ma'suuraadka ayuu kala dooranayaa ee ma aha miduu iska bilaabanaya culamada qaarkood yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen may duco kasta waa ku ducaysan karaa laakiin bisharti waa inaynay ahayn yacni wax dembiya ducadaasi waa inaynay ahayn ay tahay khayr dunya waalaakhira wax lagu ducaysanayo waa inuu yahay laakiin culamada qaarkood baa waxay cidhiidhiyey oo waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa yacni ducadii machuudka machuudkahayd baa laga tilmaamaya ashana waxay ka dhigeen in laga tilmaamayo ma'suurka inay ku garta kaanahu ay leeyihiin ashu waa cahdiye kaanahu ay leeyihiin baad mooddaa waana sida imaam axmed ibnu xambal laga soo naqliyey laakiin calaa kulli xaal jamaahiirta culamadu waxay qabaan duco kasta ruuxu inuu ku ducaysan karo salaaddiisa gudaheeda oo aan dembi ahayn daahirka naskana saas iyadaabaa u dhow wahaaka hiya wuxuu ku yidhi yacni markaa qaado ducooyinkan hiya ducooyinku allaahumma inii acuudu bika min cadaabi alqabr ducada koowaad waa inuu ruuxu yidhaahdo markuu ataxiyaadsado dabadeed ou nebigana sala allahu alayh wasalam ku salliyo allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri cadaabalqabrigaan kaa magan galay wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almasiixi addajaal yacni masiixu dajaal fitnadiisaan kaa magan galay addajaal waa min addajal baa laga keenay dajalna waxaa la yidhaha kadibka beentaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa waa beenawaas beenta qurxiya oo dhaldhalaaliya masiixna waxaa loo yidhi arlada inuu wada marayo bay culamada qaarkood saasaa masiix loo yidhi calaa kulli xaal waa masiixu dalaala bacduulculamaa baa waxay yidhaahdeen masiix waxaa ah ciisa bnu maryama masiix la yidhaahdaa laakiin dajaal masiix lama yidhahdee masiikh baa la yidhahdaa oo dhibic ayay saareenoo khac bay ka dhigeen oo masiix baaba masiikh dilaya xataa gabayay ku tiriyeen laakiin warka caynkaasi ay yidhaahdeen dajaal masiikh baa isaga la yidhaahdaa si ay ciise uga soocaan magaca ciise iyo magaciisa u kala soocaan waa khalad waayo axaadiis fara badan oo saxiixa ayaa ku soo aroortay axaadiistaas oo bukhaari iyo muslimba soo wariyeen bale marka waxaa weeye axaadiista sheegaysaa in masiix la yidhaahdo masiixu dajaal in masiix la yidhaahdo yacni xaddu tawaatur bay gaadhays marka lafdigu inuu iswaafaqana ma keensanayso labada magac in iska muraad loo jeedo waa kala duwan yihiin saas aawoodee axaadiista qaar waxay ku magacaabeen masiixa dalaala inuu masiixu dajaal yahay masiixii baadida xadiidkaana culamada qaarkood waa quweeyeen masiixa dalaalo sheegaya halkaana waxay ka istimbaadeen ciisa bnu maryam inuu yahay masiixu lhudaa marka labadii masiix midna waa masiixu lhudaa midna waa masiixu dalaala saasay u kala duwan yihiin macna ahanna isku si looma fasirayo wa acuudu bika ilaahay waa ku magan galay min fitnati almaxya waalmamaati nolosha fitnadeedaan kaa magan galay walmamaati geerida fitnadeedana waa kaa magan galay bimacnaa labadaba ilaahu iga badbaadi nolosha iyo geeridaba inaan fitnoobo iga dhowr oo fitnatilmaxya waxaa loo jeedaa muddada uu nool yahay inuu fitnoobo mamaadkana waxaa loo jeedaa marka uu dhimanayo inuu fitnoobo oo khaatimo xumaysto ama la yidhaahdo mamaadka waxaa loo jeedaa in qabriga fitnada la ysku fitnaynaayo Eh, inuu ku fitnoobo bimacnaa inuu jawaabtii xaqa ahayd inuu haleeli waayo inuu ilaahay ka magan gelaayo wainakum tuftanuuna fii qubuurikum waa kan nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam yani waxaa laydinku fitnayn doonaa xabaalihiina gudahooda oo ashyaada lay waxyooday ka mid tahay buu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam in laydinku imtixaanayo xabaalihiina gudahooda laydinku imtixaanayo marka muuminkana waa la sugayaa oo la solonsiinaya jawaabta xaqa ah munaafiqa isaguna waxa weeye lama solonsiinayo jawaabta xaqa ah ee wuxuu odhanayaa ha ha laa adri samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultu sida axaadiista saxiixa ku soo arortay allahuma inii acuudu bika min alma'ham allaahumma ilaahayow inii acuudu bika adigaan ku magan galay min almathami dembigaan kaa magan galay waalmaqrami gashigiiyo daynkaan kaa magan galan ma'ham waxay culamada qaar ku fasireen arrinka lagu dembaabo baan kaa magan galay wejiga kale waa in la yidhaahdo dembiga laftiisaa loo jeedaa oo masderkii baa waxaa la dhigay mawdica alismi siduu sheikhuba soo naqlinayo waxaan kaloo kaa magan galay waalmaghrami ay algurmi daynkaan kaa magan galay daynka ayaan kaa magan galay waayo daynku dhib buu leeyahay caaisha waxay tidhi ruux baa nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ma akara maa tastaciidu min almaghrami ya rasuula allah maxaa ka badan intaa dayn aada ilaahay ka magan gelayso dayn inuu kaa badbaadiyo maxaa ka badan faqaala ina arajula ida harima xadaa fakadaba wawacada faakhlaf wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ninku hadduu daymoobo waa sheekeeyaa dabeedna been buu sheegaa wawacada faakhlaf waana ballan qaadaa ballankana ma oofiye waa guub yeela bimacnaa deynkii wuxuu qofkii u sababayaa inuu wakhtiyada qaarkood been sheego oo ruuxii deynka ku lahaa ixraajka uu ixraajinayo ama deyntii weydiinayo ama deynteedii isii odhanayo ayaa laga yaabaa inuu wakhtiyada qaarkood yacni cudurdaarro beena u sheego wakhtiyada qaarkood intuu u ballan qaado u yidhaha waktigaasaan bixinayaa haddana wakhtigii uu ku bixin waayo xadiidka waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ducada labaad allaahumma inii acuudu bika min shari maa camiltu ilaahayow allaahumma waxay la macno tahay yaa allaahu innii acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari maa camiltu min shari maa kii sharkiisa camiltu ay camiltuhu aan sameeyey baan kaa magan galay wa min shari maa kii sharkiisaan kaa magan galay lam acmal bacdu aanan weli samaynna sharkiisa waa kaa magan galay yaani waxaan sameeyey sharkiisaan kaa magan galay waxaanan weli samaynna sharkiisaan kaa magan galay yaani waxaa laga tilmaamayaa wixii aan sameeyo dembiye ah sharkoodaan kaa magan galay waxaanan samayn oo xasanaadana yacni sharkoodaan kaa magan galay oo bimacnaa in laygu ciqaabo tegista aan camalka ka tegey ayaan kaa magan galay waxaan taksiir la imi aan wax ay ahayd inaan sameeyo xasanaad ah aanan samayn yacni dhibi inay igaga timaaddo aan kaa magan galay wixii dembiga aan sameeyey iga dhacayna sharkoodaan kaa magan galay xadiiskana waxaa soo wariyey nasaa-i baa soo wariyey bisanad saxiix baa sheikhuu yidhi wabnu abi caasim fii kitaab sunna waziyaadatu lahu ziyaadada bacduna ibnu abi caasim bay u sugnaatay ducada saddexaad allaahumma ilaahayow xaasibni ixisaab xisaaban xisaab ixisaab xisaabtaasoo yasiiran sahlan oo fudud xisaab fudud iyo xisaab oo dadka markaa liibaana iyo jannada gelaya waxaa la xisaabayaa xisaab sahlan fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa xisaabtaa fududina waa cardi in camalkoodii loo bandhigo oo markuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam man xuusiba cudib kii la xisaabo waa la cadaabaa ayaa caaisha waxay ku tidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam yaa rasuul allah sawta ilaahay yidhi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam inamaa dalika alcardu caayishaay kaagaa aad sheegaysaa waa bandhig camalkiisii ruuxa loo bandhigo walaakin man nuuqisha alxisaabu cudib ha yeeshee kii xisaabta la tafniido aada loo baarbaaro isaga waa la cadaabaa xadiiska saxiix waa kii sidaa sheegayay cardiga xadiisku tilmaamayna xadiis kale oo saxiixa ku sugan baa fasiraya in nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi in allaha la yudni lmu'mina yowma alqiyaama xataa yadaca calayhi kanafahu ilaahay qofka muuminka maalinta qiyaame waa soo dhoweeyaa ilaa uu asturkiisa ka saaro markaasuu dabeedna wuxuu u bandhigaa dembiyadii uu sameeyey maalintii saaya saasa saa ma samaysay maalintii saaya saasa saa ma samaysay cimrigiisa ruuxaasi wuxuu dembi sameeyaa loo bandhigaa ilaa uu is yidhahdo waad halaagsantay markaasuu dabeedna ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa innii satartuhaa calayka fi dunya wa inii akfiruhaa laka alyowm ifkana waa kugu asturo waa kuu xil qariyey maantana waa kuu dhaafayaa allahuma ajcalna minhum marka xadiidka allahuma xaasibnii xisaaban yasiira waxaa soo wariyey imaam axmed iyo xaakim baa soo wariyey ducada afraad allahuma bicilmika algayba waqudratika cala alkhalqi axyinii maa calimta alxayaata khayra lii allaahumma ilaahayow bicilmika alghayba ogaalkaagaad haybka og tahay daraaddii wa qudratika awooddaada aad awooddo cala alkhalqi khalqiga awooddo daraaddeed axyini noole maa calimta intaad ogaato alxayaata nolosha aad og tahay khayran lii inay tahay mid ii khayr badan aad ku ogsoon tahay inoole wa tawafanii ii oofso fadu waa kor dhiganta watawaffinii ha odhan wa tawafanii i oofso idaa kaanat ilwafaatu markay tahay geeridu khayran lii mid ii khayr badan markay tahay i oofso idil bimacnaa noloshu intay ii khayr badan tahay i noole waad ku ogsoon tahay noloshu inay ii khayr badan tahay i noole watawafanii i oofso idaa kaanat ilwafaatu khayran lii markay tahay geeridu mid iiga khayr badan nolosha markaana i oofso oo idil allaahumma ilaahayow wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khashyataka cabsidaada ayaan ku weydiisanayaa aan kaa baqdo fi lghaybi waashahaada yacni markaan dad ka qarsoonahay iyo markaan dad la joogo dad i arkayaan mar walba inaan adiga kaa baqo ayaan ku weydiisanayaa haybku wuxuu u dhacayaa waxa khalqiga ka qarsoon laakiin ilaahay wax ka qaybo kama qarsoonba ma jiraan wax waliba rabbi yani waa wuxuu og yahay iyo wuxuu arko wey waxaan ku weydiisanayaa khashyataka baqashadan kaa baqanayaan ku weydiisanayaa fi lghaybi markaan dadka qarsoonahay iyo washahaadati marka dadku i arkayaane dadka aan la joogo mar walba inaan kaa baqaan kaa baryaya wa as'aluka waxaan ku weydiisanaya kalimata alxaqi kelmadda xaqa a baan ku weydiisanaya iyo walcadli kelmadda cadaaladda fi lghadabi marka cadhada aan ku sugnahay iyo markaan raalli ahaanshahan ku sugnahayba inaan cadaaladda iyo xaqa ku hadlo ayaan ku weydiisanaya wa fii riwaayatin alxikami wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa kelimata alxikami xikmooyinka kelmaddeedaan ku weydiisanaya xikam waa jamcu xikma saasaa sheikhu u dabdiyey yacni asalka kitaabka waxaynu noqonaysaa in xikmo jamaceedii ay tahay kelmadda xikamkuna waa kelmaddii xaqa ahayd waayo xikmadu waa cilmiga naafica waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira wa as'aluka alqasda fi alfaqri waalghina wa as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa alqasda dhexdhexaysi baan ku weydiisanayaa fi lfaqri faqriga markaa gudihiisiiya waalghinaa haninimada markaa dhexdeedaba qasdiga bimacnaa haninimo waxadgudbisiisa oo bimacnaa khayrka uu ku ilaawo iyo faqri isaguna waxa weeye ka qaalib noqdo oo yacni hami iyo khami ku abuuro oo uu waxyaalo badan ku seego inaan labada midnaba ilaahay ku imtixaanin waxaa kaloo lagu fasiraa in la yidhahdo wa as'aluka alqasda waxaan ku weydiisanayaa yacni iqtisaadka iyo dhexdhexaysiga fi lfaqri walghina labada xaaladoodba inaan waxa weeye la imaado sida marka waxa weeye wanaagsan inaan u qasdo ku dadaalo wa as'aluka naciiman laa yabiidu waxaan ku weydiisanayaa naciiman nicmo laa yabiidu aan baaba'ayn baan ku weydiisanaya nicmo aan baaba'ayn baan ku weydiisanaya waa janno waayo nicmat dunyaa waa baaba'ays maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaqa wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa qurata caynin laa tanfadu indhaqabowsi laa tanfadu aan dhammaanayn baan ku weydiisanaya indhaqabowsiga waxaa loo jeedaa wax lagu farxo ayaa laga tilmaamaya wax lagu farxo ayaa laga tilmaamayaa waxaa lagu farxaana waxay noqonaysaa aakhiro yacni wax lagu farxo inuu markaa ruuxu la kulmo inuu ilaahay ka baryayo bacdu ahlicilmina waxay ku fasireen qurata caynin waxaa loo jeedaa ruuxa tafiirtiisa iyo zawjaadkiisu inay u wanaagsanaadaan oo qaar ahlulkhayra oo saalixiin aho wan wanaagsan inay u noqdaan waayo ifkana waa ku farxaya hadduu sidaas arko aakhirana waa mahadinaya marka taa qudheedana culamada qaarkood baa ku fasiray walaa tanqaticu aan go-aynin qabowsi aan go-ayn qabowsigana waxaa loo jeeda wax lagu farxo waayo waxaa la yidhahdaa qofku markuu farxo biyaha yar ama ilmada indhihiisa ku taagan waxay noqonayaan qabow qura waxaa laga keenay min alquri quriguna waa qabowga waa didu lxari markuu murugoodo ama cadhoodana yacni ilmada indhihiisa ku taagan ama biyaha yaree ku taagani waxay noqonayaan qaar kulul bay noqonayaan way kululaanayaan wa as'aluka alridaa bacda alqadaa wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alridaa raalli ahaanshaan ku weydiisanaya bacda alqadaa'i yacni qadarka dabadii aan raalli noqdo ayaan ku weydiisanayaa qadaaga waxaa loo jeedaa qadaagii qadarka ayaa looga jeeda wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa barda alcayshi nolosha qabowgeedaan ku weydiisanayaa bacda almowti geerida dabadeed nolol qabow inaan la kulmo xayaatada barsakhu ay markaa noqoto mid nicmo u saaxiiba aan cadaabuulqabri iyo wax la lahayn wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa ladata annadari ilaa wajhik eegmada macaankeedaan ku weydiisanayaa ilaa wejhika wejigaaga aan eegaayo wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa ashawqa hilowga aan u hiloobo ilaa liqaa'ika kulankaaga aan u hiloobo aan kula kulmaayo oo fii hayri daraa'a mudira dhibaato wax dhibaysa la'aanteed yacni aan kugula kulmo bimacnaa dhib weyn oo wax dhibaysa anigaan soo marin aan kugula kulmo dhibaatada wax dhibaysana waxaa loo jeedaa dhib aadu weyn oo aan laga la qaadi karin ama dhibaatooyinka yar yar yacni waa la taxamuli karaa saas awadeed dhib oo dhan rabbi lagama magan gelin ee dhibaatada wax dhibaysa ayaa laga magan galaa walaa fitnatin mudilla aan kugula kulmo fitno wax lumisa la'aanteedna aan kugula kulmo bimacnaa fitno wax lumisa yadayna isoo marinna aan kugula kulmo dhibaato wax dhibaysa iyadaanaan soo marinna aan kula kulmo allaahumma ilaahayow zayinnaa na qurxi biziinati aliimaan iimaanka quruxdiisa nagu qurxi wajcalnaa naga yeel hudaatan qaar wax xanuuninaya naga yeel hudaatan waa jamcu haadin waa kuwa wax xanuuninaya muhtadiina kuwa wax xanuuninaya oo muhtadiina iyaguna hanuunsan naga dhig oo bimacnaa qaar naftoodana u hanuunsan dadka kalena hanuuninaya naga dhig xadiiska waxaa soo wariyey nasaa-i iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey sheikhuna waa ku raacay marka allaahuma bicilmika alghayba waqudratika cala alkhalqi axyinii maa calimta alxayaata khayra lii bicilmika alghayba waqudratika cala alkhalqi waxay noqonaysaa tawasul ilahay sifaadkiisa lagu tawasulayo sifaadka ilahay in lagu tawasulaana waa mashruuc waa bannaan tahay bale waa mid mustaxab ah oo laynoo sunneeyey waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu inuu ku ducaysto ilaahu intaad ku og tahay noloshu inay tahay mid ii khayr badanna inoolee markay geeridu noqoto mid nolosha iga khayr badanna ilaahu idil ducadaasoo kale inuu ku ducaystaa inay bannaanta mashruuc tahay ducadanna waa ducaa markaa jaamica oo waxyaalo badan oo khayrkii adduunya iyo khayrka aakhiraba ka mid a ayaa lagu ducaysanaya waxayse u badan tahay yacni hidaayada iyo hanuunka iyo aakhiro wax ku saabsan waxaa kaloo laga qaadanayaa qadarka in lagu raali noqdaa inay tahay shay maxmuud ah wa as'aluka aridaa bacda alqadaa oo qadaaga loo jeedo ficlullaahi oo ah qadaraadda ah afcaalullahna in lagu raali noqdaa waa mid waxa weeye markaa mashruuca waxayna soo guda gelaysaa min tamaami aridaa birububiyat illah ama maqdiyaadka iyo ashyaada la qadaray ee mafcuulaadka ah ee dhacaya iyagu waxay u qaybsamaan wax lagu raali noqonayo iyo waxaan lagu raali noqonayn oo masaa'ibtii waa maxmuud in lagu raali noqdo waa fiican tahay wa kadalika taacaadkana waa in lagu raali noqdaa laakiin macaasida ruuxa loo qadaray iyadou qadarka ilaahay ruuxu raalli ka yahay haddana maqduurka macsiyada ah macsiyada waa la karaahiyaysanaya laguma raalli noqonayo marka waxaa la kala farqinayaa ficilka iyo mafcuulka ficilullaahi oo qadaraadda ah iyo maqduurka la qadaray baa la kala farqinaya ee munfasilka ah ahe bimacnaa waxbaa dhacaya marka maqduurkii waxaa ka mida ah wax lagu raali noqonayo waxaan lagu raali noqonayn laakiin ficlullaahi oo ah qadaraadda yada cala liطlaaq baa lagu raali noqonaya masalada caynkaasna culamadu tafsiirkeeda waa ka hadlaan mana tilmaamaan marka wa as'aluka rida bacda alqadaa hadda waxaa loo jeedaa ficlullah ayaa loo jeeda qadaraadda uu ilaahay wax qadarayo inuu ku raali noqdo ayuu ruuxu ka baryaya ducada shanaad wacallama sala allahu alayh wasalam abaa bakrin wacallama waa baray nabigu sala allahu alayh wasalam abaa bakrin asidiiqa abaa bakrin wuxuu baray radia allahu canhu abuu wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa abuu bakar ah magaciisa se waxaa la odhan jiray cabdullaahi aabbihiina wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa waa abu quxaafa isagana la odhan jiray marka waa abubakr ibnu abi quxaafa laakiin magaciis iyo magaca abihi waxaa la yidhahdaa cabdullaahi bnu cuhmaan baa la yidhahdaa abubakarna waxaa la yidhahdaa cabdullaahi abubakar o abu quxaafa ana waxaa la yidhahdaa cuhmaan cabdullaahi bnu cuhmaan baa la yidhahdaa wuxuu nebigu baray abaabakrin asidiiqa radia allahu canhu an yaquula inuu yidhaahdo allaahumma ilaahayow inii anigu dalamtu nafsii dulman kaiira waxaan dulmiyey naftayda dulmi fara badan walaa yakfiru ma dhaafayo addunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooyaane cid kale dhaafmayso fakfir lii ii dhaaf makfiratan dembi dhaaf ii dhaaf dembi dhaafkaasoo min cindika agtaada ka ahaaday warxamnii ii naxariiso innaka adigu anta alghafuuru waxaa tahay ka dembi dhaafka badan alraxiimu ee naxariista badan baa tahay xadiiskana waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay kaiiran beddelkeeda kabiiran baa soo aroortay bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen labada waa in laysku daraa sida imaam nawowi oo waa in la yidhaahdaa buu yidhi allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran walaa yakfir dunuuba ila anta laakiin talfiiqa labada riwaayo la talfiiqinayo isku mid laga dhigayo waa laga fiican yahay sayn hore usoo aragnay oo aynu markaa qeybta asalaatu cala nabiy sala allahu alay wasalam iyo atixiyaadkaba aynu kaga soo hadalnay ahlucilmiga qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen lafdiga kabiiran waa shaadda ashaykhu alalbani wuxuu yihi labada riwaayo waxa maxfuuda lafdiga kaiiran ama lafdiga kabiiran soo arooray iyada riwaayadaasi waa shaaddo yacni markaa lama cuskanayo saas aawoodee kaiiran un baa la odhanaya calaa kulli xaal hadday sugnaatana saynu sheegnay lama kulminayo ee marba mid baa la odhanaya hadday sugnaato alxaafid ibnu kasiir kitaabkiisa tafsiirka ah walcanhum lacnan kabiira aayadda aakhiru axzaab suuratulaxzaab aakhirkeeda ku sugan markuu fasirayo wuxuu yidhahdaa qiraa'o kaloo sabciya waxa la akhriyey kaiiran baa la akhriyey marka lamana kulmin kara buu yidhi oo lama odhan karo walcanhum lacnan kabiiran kaiira halkaana waxaa ka soo baxaysa buu yidhi sidaan qiraa'ada loo kulminayn kasiir iyo kabiir iyadoo labadaba quraa'u sabcuhu akhriyeen oo talfiiqa aan la samayn karin fi lqiraa'a inaan xadiidkana la kulmin karin ila kaiiran iyo kabiiran labadiba waa qur'aan walcanhum lacnan kabiira musxafkay ku taallaa walcanhum lacnan kaiiranna waa qiraa'o kaleoo sabciya marka labadaba qur'aannimadoodu waa sugan tahay waana kaiiran iyo kabiiran oo kala bedela isku mar in la wada yidhaahdana nebiga lagama soo rarin ee marba mid inuu odhan jiray bedelka mid ahaanta kale odhan jiray baa laga soo naqliyey dee siduu nebigu odhan jiray u dheh sidaa haddaba marka aayadda walcanhum lacnan kabiiran kaiiran aan loo odhanayn oo kaiir iyo kabiir aan loo kulminayn ayaan xadiidkana kaiiran iyo kabiiran aan loo kulminayn buu ibnu kaiir ku odhanaya tafsiirkiisa inii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran aan loo odhanayn ibnu kaiirkuna saasoo odhanaya xadiiska waxaa ku sugan walaa yakfir dunuuba ilaa anta ilaahay ou dembiyada ma dhaafo adiga mooyaane cid kale waana sidaas dunuubta dhaafitaankeeda allah baa la gaara waman yakfir dunuuba ila allah buu ilaahay yidhi ay la axada yakfir dunuuba ila allah baa macnuhu dhacaya haddaba maxaa lagaga jawaabayaa aayaddii aayatuljaasiya aayatuljaasiya maxaa lagaga jawaabayaa yakfiru liladiina laa yarjuuna ayaama allah ahlucilmi waxay kaga jawaabeen waxaanay u dhaafayaan waa qaladka iyaga laga galay taasaa waxaa la leeyahay mu'miniintu cidda marka iyaga ku qaldamaysa ee ku gefaysa ha ka cafiyaan oo ha ka dhaafaan baa laga tilmaamaya laakiin loogama jeedo dunuubta allah laga galay inay dhaafaan dunuubta allah laga galayna allahunbaa dhaafi kara axad kaloo dhaafi kara ma jiro oo shareecada islaamka kuma sugna wax sukukul kufraan la yidhaahdo qolada kiristaanka waxay yaqaaniin inay wadaadadooda intay u tagaan oo lacag siiyaan dabeedna ay u qoraan shatigii dembi dhaafka ay yidhahdaan dembiga waa lagu dhaafay shatigaasay u jarayaan sukuukulkufraan baa la yidhahdaa waraaqihii dembi dhaafka baatil weeye waxaas diinuu ilaahay soo dejiyena kuma sugnayn sukuukulkufraan in la bixiyo ama dunuubta yacni allah laga galay in marka makhluuq dhaafi karo shareeca uu ilaahay soo dejiyey ay ku sugnayd ma jirto dembiga dhaafitaankiisa allah baa la gaara axad kale ma dhaafi karo ducada lixaad wa amara caaishata radia allahu canha an taquul wuxuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam caaisha radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqdee an taquula inay tidhaahdo allaahumma ilaahayow inii as'aluka min alkhayri kullih waxaan ku weydiisanayaa min alkhayri kullih khayrka dhammaantii wax ka mid aan ku weydiisanaya caajilihii kiisa degdegaye ayaan ku weydiisanaya khayrka kiisa degdegaya wa ajilhiya kiisa markaa dambeeya ayaan ku weydiisanaya bimacnaa khayrka adduunya iyo khayrka aakhira waa kaa baryaya caajilka waxaa looga jeedaa khayrka adduunyo wa aajilhi waxaa looga jeedaa khayrka aakhiro maa calimtu minhu wamaa lam aclam waxaan ku weydiisanayaa kaan markaa ogahay ayaan ku weydiisanayaa oo khayrka ka mid a ah iyo wamaa lam aclam kaanaan ogeyn baan ku weydiisanaya isaguna khayrka ka mid a ah. khayrka intaan garanayo intaanan garanayn mid walba waa kaa baryaya maa calimtu minhu wamaa lam aclam wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min ashari kullihi sharka dhammaantii caajilihi wa aajilihi sharka kiisa soo degdegiyo kiisa dambeeya mid walba waa kaa magan gelaya bimacnaa sharka adduunyo iyo sharka aakhiraba waa kaa magan gelaya sharka aakhira waxaa loo jeedaa cadaabka iyo ciqaabtaa loo jeedaa maa calimtu minhu wamaa lam aclam waxaan kaa magan gelayaa kaan garanayo sharka ka mid a ah, iyo kaanan garanaynoo sharka ka midaan ah, kaa magan gelaya wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa aljannata wamaa qaraba ilayha min qawlin aw camal waxaan ku weydiisanayaa jannada iyo wixii jannada u dhoweeya oo odhah iyo camalba ahaaday ayaan ku weydiisanaya wa fii riwaayatin allaahuma inii as'aluka aljannata riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku jirtay ziyaado allahuma ilaahayow inii anigu as'aluka aljannata waxaan ku weydiisanaya jannada wamaa qaraba ilayha min qawlin aw camal iyo wixii jannada u dhoweeyo odhah iyo camalba ahaadaan ku weydiisanaya wa acuudu bika waan ku magan gelayaa min annaari naartaan kaa magan gelayaa wamaa qaraba ilayha wixii naarta u dhoweeyaan kaa magan gelaya oo min qawlin aw camal oo odhah ah ama camal ah baan kaa magan gelaya ama ficil ah wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min khayrin ma kii khayrkiisaan ku weydiisanayaa sa'alaka uu ku weydiistay cabduka addoonkaagu iyo wa rasuuluka rasuulkaagu ku weydiistay waa nabiyullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd allaahumma inii as'aluka ilaahay waxaan ku weydiisanayaa min alkhayri maa sa'alaka cabduka wa rasuuluka muxammadun waxaan ku weydiisanayaa xagga khayrka waxaan kaa weydiisanayaa maa sa'alaka kuu ku weydiistay cabduka addoonkaagu iyo wa rasuuluka rasuulkaagu muxamadun muxamed ahaaday uu ku weydiistaan ku weydiisanaya yacni khayrku nebi maxamed sala allahu alay waslam ku weydiistaan kaa baryaya wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari maa kii sharkiisa isticaadaka uu ku magan galay minhu isaga kaa magan galay cabduka addoonkaagu wa rasuuluka iyo rasuulkaagu muxamadun sala allahu alay waslem muxamed ahaaday wuxuu kaa magan galay shara yacni iga magan geli wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa maa qadayta lii min amrin waxaad ii xukunto ii qadarto arrinana an tajcala caaqibatahu lii rushdan liina waa ziyaada riwaayaadka qaarkood ay kordhiyeen waxaan ku weydiisanayaa waxaad ii xukunto oo ii qadarto oo min amrin arrinana an tajcal inaad ka yeesho caaqibatahu cidhiib dembeedkiisa lii rushdan inaad hanuun iga yeesho baan ku weydiisanayaa kaa baryaya xadiiskan waxaa soo wariyay imaam axmed iyo abu dawuud atayaalasi iyo bukhaari fi ladabi almufrad iyo ibnu maajah fi sunan iyo xaakim fi lmustadrak xaakimna waa saxiixiyey sheekhu albani silsilatu xadiis saxiixa ayuu xadiidka ku quweynaya marka cabduka wa warasuulka waxaa loo jeedaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam sida riwaayaduba caddaynayso marka waxaana la ysugu darayaa addoonnimada uu rasuulku addoon ilaahay yahay iyo rasuulnimada uu rasuul ilaahay yahay waxaa laysugu darayaa inaan guluwina lagu samayn oo lagu talax tegin qadarkiisa meeshuu joogay aan la dhaafin aan lagana gaabin ee mawdiciisii la dhigo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen labada kulminta la kulminayo markay yani markaa xoogaha sii sharxayeen cabdun falaa yucbadu warasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wayutabac rasuulku waa addoono lama caabudo waana rasuulo lama beeniyo ha yeeshe waa la ateeca waana la raaca addoon ilaahay in rasuulka lagu magacaabo sala allahu alayh wasalamna nuqsaani kuma jirto qur-aankuna waa sheegay aayaad mutacadida ku soo arooray axaadiista fara badanna waa ku timi ee mutawaatirka ducada toddobaad wa qaala lirajulin wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam ninbuu wuxuu ku yidhi maa taquulu fi asalaati maxaad tidhahdaa salaadda gudaheeda qaala wuxuu yidhi atashahadu waan atixiyaadsadaa waan ashahata waxaa loo jeedaa waa atixiyaadsadaa uma as'alu allaha aljannata intaa dabeedna ilaahay waxaan weydiistaa janno wa acuudu bihi min annaar waxaan ilaahay ka magan galaa naar amaa wallaahi maa uxsinu dandanataka ama wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa uxsinu ma hagaajinayo dandanataka nuunnuudaada hagaajin maayo walaa dandanata mucaadin mucaad nuunnuudiisana hagaajin maayo bimacnaa ducooyinka badan ee idinku a hoos u akhridaan adig iyo mucaad rasuulka ilaahayow anigu garan maayo buuri anigu garan maayo lakiin waa atixiyaadsadaa markaan atixiyaadsadana ilahay jannan weydiistaa naarna waa ka magan galaa xadiiskan wuxuu ka mid yahay adilada culamada jamaahiirtu ay daliishadaan salliga nebiga sala allahu alay slam lagu salliyo marka la atixiyaadsadaa inayna waajib ahayn laakiin calaa kulli xaal culamada kale waxay kaga jawaabayaan waxa markaa uu aqbali karaa intaan marka la waajibin inay ahayd ayuu aqbali karaa sida xadiisu musiiu salaatiiba aan loogu sheegin tashahudka atixiyaadsiga aan loogu sheegin haddana waxa weeye waxaa lagaga jawaabayaa iyadaan lagu sheegin adilo kalaa sheegtay inuu waajib yahay atixiyaadka la atixiyaadsadaa xadiis musiiu salaatihina laguma sheegin atixiyaadka dambe ee atixiyaadka horaa lagu sheegay marka waxaa lagu xambaarayaa atixiyaadkan dambe in dib laga waajibiyey oo markaa hore musiiu salaatii nebigu salaadda amrayey inaan waajib ahayn marka ashyaadii daliil saxiix usoo arooray oo xadiiska musiiu salaatihi laga waayey daliil cad oo waajibnimo caddaynayana loo hayo waa lagu darayaa bay culammadu yidhaahdeen sida ibnu daqiiq alciid iyo culamo kaleba ay taxqiijiyeen faqaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xawlaha nudandin inta agagaarkeedaanu yacni annaguba hoos u akhriyaynaa dandanada waxaa la yidhahdaa codka hoos loo akhriyo ee hamhamadiisa la maqlayo laakiin marka aan la garanayn yacni markaa wuxuu cod ahaanta marka waxa weye wuxuu lafdi ahaan yahay aan markaa saani loo fahmayn kaasaa dandanada loo isticmaala waa nuunnuu oo kale weeye waayo nuunnu waa ismu sawt dandanana waa ismu sawt markaa nebigu wuxu uhi sala allahu alay slm xawlahaanu dandin intaa agagaarkeeda ayaan anagu hoos u akhriyayna la nuunuuleenahay ilaahay janno laga baryo naartana laga magalo xadiiskan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo ibnu khusayma bisanad saxiix asalka xadiiskana wuxuu ku jiraa bukhaari iyo muslim laakiin ziyaadada hadda uu u keenay shiikhu ayaa markaa waxa weye abu daawud iyo ibn maajah iyo ibn khusayme soo wariyey waxaa kaloo laga qaadanayaa in ilaahay janno laga baryo naarna laga magan galo inaynay ahayn derejo hoosaysa suufiyada qaarkood baa waxay yidhahdaan weliga anigu janno ilaahay ma weydiisan naarna ilaahay kama magan gelin waxaan u caabudayaana inuu janno isiiyo iyo inuu naar iga badbaadiyo ma aha maxaad u caabudaysaa waxaan u caabudayaa jacaylkan allah jeclahay iyo inaan raalli geliyo keliya bes intaasan u caabudayn laakiin makhluuq daraaddii oo ah inuu janno isiiyo ila jannadu waa makhluuqe naarna iga badbaadiyo uma caabudayo bale waa fogeeyeenoo waxay yidhaahdeen haddii ilaahay loo caabudo inuu janno ku geliyo naarna kaa badbaadiyo nooc shirkii oo kale ay shabbahdaa markaasay qaarkood gabay ku tiriyeen yacbuduuna allaha khawfan min lada falladaa qad cabaduu laa rabbana walidaari lkhuldi sallaw laa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwatana kulaha waxay yidhaahdeen waxay caabudayaan ilaahay waxay u caabudayaan khawfan min lada naarta lada la yidhaahdo baqasho ay ka baqanayaan bay ilahay u caabudayaan falladaa qad cabaduu la rabbana marba hadday sidaas tahay laday caabudeena ilahay may caabudin walidaari lkhuldi sallow lalahu jannay u tukadeenoo daarulkhuldi ahe allah umay tukan mar waxay ugu tukanayeenba hadday tahay oo waxay u caabudayeen ilaahay hadday tahay janno ha idin siiyo jannadayuu tukanayey suufiyada qaar baa yidhi shibhu qawmin yacbuduuna alwatana waxay shabbahaan qolo awsaantiiyo sanamada caabuday shabbahaan kuwa caynkaa samaynaya bay yidhahdeen baatil weeye waxaas nabiyullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam isagoo dadka ugu fadli badan haddana wuxuu tilmaamay inuu ilaahay jannana weydiisanaayo naarna ka magan gelaayo saasuu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam asxaabtiisii oo fadligooda cidi aynay gaadhayn kale oo ka dambaysay aynay gaadhayn yagiina waxa weye waa kuwaa leh as'alu llaha aljannata waacuudu bihi min annaar mana odhan waa martaba hoosaysa allah marka la caabudayna in naxariistiisa la rajeeyo ilaahay cadaabkiisana laga baqdo adiladu waa sheegays tatajaafaa junuubuhum can almadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wayadcuunana ragaban wa rahaban wa kaanuu lana khaashiciin adilo badan baa kusoo soo aroortay marka warka ay sheegayaan suufiyadu waa war baail weeye in lagu kadsoomo ma ah xadiidkaas sideedaad wa samica rajulan wuxuu maqlay nebigu sala allahu alayh wasalam nin ninkaas oo yaquulu odhanaya fii tashahudihi ataxiyaadsigiisa gudihiisa ayuu ku odhanayey allaahumma inii as'aluka allaahumma ilaahayow inii anigu as'aluka waa ku weydiisanaya yaa allaahu ilaahayow wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxaa ku sugnayd billaahi magaca allah baan kugu weydiisanayaa allaha su waaxidi ka kelida ahaa baan kugu weydiisanayaa ama billaahi allah baan kugu weydiisanaya magaca allah alwaaxidi magaca alwaaxid baan kugu weydiisanayaa oo kelinimada ilaah sheegaya al axadi kii kelida ahaa baan kugu weydiisanayaa assamadi yacni kii mudnaayee umuuraha xaggiisa loola irkan jiray ee isaga la baryi jiray la gargaar weydiisan jiray waa assamad magacaasaan kugu weydiisanayaa aladii lam yalid walam yuulad ilaaha waaxidka axadka oo samadka ahoo aladii lam yalid kaasaan waxba dhalin walam yuulad isagana aan la dhalin baan kugu baryayaa asmaadiisa walam yakun lahu ayna u sugnayn kufuwan kuf aynay u ahayn miduu ushabaho ama u dhigmo axadun cidnaba an takfira lii dunuubii inaad ii dhaafto dembiyadayda innaka adigu anta alghafuuru waxaad tahay ka dembi dhaafka badane alraxiimu naxariista badan waa asmaadii ilaahay oo rabbi lagu baryaayo iyo sifaadkii ilaahay wax ka mid ah oo rabbi lagu baryayo waa tawasul ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa loogu tawasulayo faqaala sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam qad ufira lahu waa loo dembi dhaafay qad gufira lahu waa loo dembi dhaafay xadiidkan waxaa soo wariyay abu daawud iyo nasa'i iyo axmed iyo ibnu khusayme iyo xaakim waana saxiix wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk